ida abubakr baa si fiican u dhaqan geliyay nabiguna waa ku dhaqmay murtadiin badan buu laayay afraad laakiin ahaa laakiin dawaa'if iyo beelo iyo qaba'il iyo mumtaniciin abubakar baa jabiyey ahlulqibla dhexdooda xabadda ku saabsanna cali baa bilaabay marka dagaalka ku aadan sharciga in la dabaqo waa calaa ta'wiil qur'aan mise waa calaa tanziilih labada waa noqon karaa ninka diidana waa gaalo calaa tanziilih baan ku dilaynaa ninka asagu ka tegay ku dhaqmay laakiin aaminsanna waa calaa ta'wiil baan ku dilaynaa tadbiiq waajibi wa maxwu maa in la baabiyo cagta lagu culmariyo kaana calayhi kaiiru min annaas wax badanoo dadka badanka ay ku dhaqmaan oo min xukmi aljaahiliya axkaam aljaahiliya wey ayib risaala fiican oo qayima sheekh mashaakir kitaabtiisa laga soo ururiyo xukmu ljaahiliya loo yaqaano akhri tanfacuka kasiiran insha allahu tacala wa aslaxa muslixun nin wanaajiye ah oo mutawaca hadduu hagaajin muslixun baynahu bayna aa'ifatayn falyuslix bilcadli la jifyaana ma hawshu ma aha haddii la dhex gay nimankaa isku xadgudbay ee beelaha ah ninka ahlu khayrka sulxigiisu waa inuu yahay sulxi bilcadl kama qaala tacaala wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu laba kooxood oo muslimiinta ka mid hadday dagaalamaan fa aslixuu baynahumaa wanaajiya la yidhi oo kala dejiya waa sulxu khayr fain bagad ixdaahuma cala اlأkhraa hadday mid xadgudubto soo ma aha faqaatiluu latii taqi xataa guriga halaga lama dhihin guriga lama lama dhigin dilaa la xaqa daran aayaddan aaya muxkama weeye waa min suurati alxujuraat min aakhiri maa nazal min alqur'aan wey ayib kulla xadiid kastoo khilaafaayey ayadaa lala jamcinhayaa xadiidkaa la soo wareejin ayadaa la waafajinhayaa xukun cad weeye oo ka hadlaya alqitaal bayna almuslimiin sariix ah oo weliba mufasala bitafsiil walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilmin ayib sidaas wey <clears throat> faqaatuluu la dagaalama allatii midda tabqi xadgudbaysa xataa xabada inteen wadnaa ilaa ay toobad keenta la yidhi hadduu carar ka hadlama dhihin ayadu khatar wey xataa tafiya ilaa amri ee xukmi illaah ninka baxsaday ee mutaxarif liqitaal ah ama mutaxayis ilaa fi ah, ama xurbu cisaabaad ku jira ee kariya fari ku jira ama diiraha kugu dhumanhaya ama beri soo diyaar laga hadhi maayo ilaa uu badda ku dhaco ama addaawacta ka kitaabka xukunkiisu sidaa wahuwa madhab alaxnaaf wahuwa raaji maxaydu daliil cali baa xukuma fi sifiin sifiin oo kale ragga noo keena markaasaan ka hadhaynaayo qadaayaadka ay khulafadu ridaan waa xukum ijtihaadun mucayana fii qadiya khaasna khuseeya waaqicon lagu fasirhayo wey daahirka kitaabkan lagu leexin mahayo hawsha ayada ah ayib saa darteed waxaan ku xambaaraynaa nimanku muxuu ahaayey ninka jaba ee ah ee muxuu ahaayey markaa wax tabar dambe iyo is dambe iyo shawka dambe aan looga baqayni kabar haddaad onto laakiin nimaad og tahay mooryaantii aan xabal kula dagaalanay iyo sagaalkii mujrimiin kii carabah laga rama suuragalba intay caraan bay galabtooda kusoo werarhaya oo bererti bay ku gelahayaan oo caway ku mirahayaan sheeke bereley waa hawsha iyada lcagsi baa kugu jira ruuxa muslimkaa ah, hadday gaalo ku biyi keenaan oo u cararo mutaxarifan liqitaal aw mutaxayi ilaa fi ama dembigu galay ugu waa carar la soco hata carar wey laakiin waa carar xeelad ku dheehan dembi noqonin wa kadalika mujrimka iyo muxaaribka iyo qaatuc dariiqa iyo baaqiga cararay lixiilati xarbin oo makiidta xarbi u carar laga hadhi maayo qiyaasulcagsi saxiixa la yidhahdaa ayib caqliguna keeni maayo khaa'in tuugooda ilahay markuu jebiyey ka hadh haddana has urursada weerar qaad xisaabta xisaabtiisaba ma haade xataa qaacida caskariya ma aha qur-aanku waxaa noocaasa waa laga nasaxaya laakiin khulafadu ama culummadu axkaamta khaaska ee waaqic mucayana iyo ummad mucayana waxa waa qadiyatu caynin laa cumuuma laha markaad noo keentaan ka asxaabi sifiin loo keentaan ama wixii lamid oo kale noo keentaan baan ka hadlayna qadiyatu cayn laa tacumu alqadaya alukra fainfaad hadday soo noqotaa layidhi hadday cararta basa ma ahe fa aslixuu baynahumaa bilcadli wanaajiya oo heshiisiya labada kooxood si garsooro diinta ay qabto sulxiga labada kooxood la dhex gelan laabudda an yakuuna muwaafiqan lisharci waaqsituu in allah yuxib lmuqsitiin inama almu'minuuna ikhwa faaslixuu bayna akhwaykum wattaquu llaha lacalakum turxamuun wayanbagii waxaa habboon an yuطlaba alcafu cafis in laga dalbo min awliyaa'i almaqtuuli kii la dilay gacalkii فإنه أفضل لهم cفdiga u khayr badan akhry adduنba كamا qاaل تaعaaلى والجuروuحa قصاaص dhaawacyada laisu geystana qisaas baa ina ka waajibta faman taصadaqa bihi juruuxda ninka sadaqaysta ama qisaas iska cafiya fawa kafaaraة lahu axaadiis baana ku asaxday ruux muslim ah oo dhaawac iyo dhiig loo geystay cafiya ilaahay naartu ka xoreeya janaa u waajibiya halis wey marka waa heer sare wey waa la yeelaa sida ayada hadday dil weyn tahay oo kagogoyn tahayna waxaaba u fiican kii la dilay dhiiggiisa in la cafiyo oon magna laga qaadin qisasan laga qaadin ba u fiican maxaa yeelay dembigiisa oo dhan ba kii dilay baa qaadahaya qaala anas ibn maali wuxuu ihi maa rufica lirasuuli llaahi amrun fiihi lqisaas nabigu weligii looma keenin arrin qisaas le ilaa amara fiihi bilcaf cafi buu nabigu codsan jiray amarkaana waa amru istixbaab laa wujuub hadday tahay amr wujuub waxaan odhan lahayn qisaas kasta marka la keeno yajibu fiiha alcafwu diyana ma banaanaateen qisaasna ma banaanaateen kullu man qutila lahu qatiil yajibu calayhi an yacfuwa can qaatilihi bay noqon lahayd laakiin qaraa-in xaaliya wa maqaaliya ayaa lagu khasisay xadiidka oo waxaa loo jeedaa lagu sarfiya amarkan ujeedaa oo ah inuu istixbaab yahay xadiis ayaa wey rawahu abu daawud maxaa wa xuquuq naas xuquuq naas nabigu ma cafin karo laakiin wuu codsan jiray oo ninka wax laga dilay buu nabigu sida u kharbadan farhaya warsaa yeel saasaa kuu roonay aduu xaqaadi qaadan karo qisaasan karo diya qaadan karo haddana iska cafi ayib waa sida u khayr badan bu u sheegahayaa laakiin waajib ma aha lianna waa xaqu aadamiyin laa yasqutu ila bicafwihi wa rawaa muslimu fi saxiixi can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu anahu qaal maa naqasa sadaqatu min maal sadaqan maal ma nuqsaamiso wamaa zaada allaahu bicabdan bicafwin ilaahina addoon cafi uguma kordhiyo ilaa cizan sharaf mooyeen dad ba waxay u qadaan ruux in la cafiyo laskaga dulqaato inay dulinimo tahay wamaa tawaadaca axadun axad isma dhuldhigo lilaahi alla darti ilaa rafacahu allah ayb wa hada aladii dakarnaahu kaynu sheegnay buu ihi oo min atakaafi isu dhiganka ah ama sinaanshaha ah huwa fi lmuslimi waa muslimka xorka ah ee muslimka xorka a dilay taas wey laakiin gaal dimi ha noqdo mucaahad ha noqdo musta'man ha noqdo ama musta'min waxaa tiraadaba waxaa weeyaan ruux muslim marnamo loo deli maayo fa ama adimiyu midka dimiga ee yahuudiga nasraaniga aan jizyada ka qaadnayna dhex degan fa jumhuur اlculamaai calىa anahu laysa bikuf'in lilmuslimi khilaafan lilxanafiyati bu sheeku ku axnaafta ilan qabee dimiga yahuudiga ee nasraaniga ee muslimiinta ku dhex nool wax dhibana aan geysanin cahdigii ballantina aan jabinin jizyadina bixiya ruux muslim hadduu kas u dilo oo muslimku qaatil noqdo waa loo qisaasay bay leeyihin axnaaf wayna ku khaldameen ayib madhab daciifa weeye kamaa ana almusta'mina ninka ammaanka ummadda weydiistay asagoo dimi ma ah laakiin dan yar buu noogu yimid dhambaal buu wadaa alladii kaasoo yaqdumu soo galaya min bilaadi lkufaar ka soo galay oo waddan gaala ka yimid rasuulan xaala kown uu yahay nin dhambaal wada ama safiir oo fariin wada aw taajiran ama ganacsi xadiidu jaabir wuxuu odhan xadiidu jaabir oo xasan cinda axmedin wa abi yacla iyo keyrkood maa kunaa naqtulu tujaara almushrikiin buu ohan jaabir leeyahay markaan dagaalami jiray ganacsatada gaalada ee badeecada wada maana lan jirin badeecadaan ka gadayna or nooqaan leena leanno noloshii baa ku xidhan la dili maayo asugu laakiin markuu noqdo ee meesha dhax uu tago ee xadkana uu ka baxo baydaa la goyn karaa wanaxwa dalika laysa bikuf'in lahu wifaaqan ijmaacan axnaafaa lala niqaash waxaa la yidhi gaalka mustaaminka ah ama markaa rasuul ha noqdo ama safiir ha noqdo ama taajir ha noqdo ama cahdi ha lahaado haddaan dullama loo dilahay rux muslima loo dilahay ma yidhahdeen oo dimmi muxuu yaa yahay maxaa u tiraan dimmigii ila isagu cahdiba ku jira cadowguna isku baabi marka tanaaqadu waxaa kaloo lagu yidhi waxaad qabtaan idrow اxuduuda bshubahaat waa qaacida ijmaaciya cindana wa cindakum shubhada ka weyn maxay tahay inuusan ruuxu muslim ah uusan u dhigmin gaal afa najcalu muslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun ma muslim baa gaal u dhigma waxaadna ogolaateen shardu اlqisaasi iyo walqatl inuu yahay atakaafo abu thawr wuxuu hi madhab ka liid mxuu ah axmed xambal madhab ka foolxun oo xanaaf qaata anu garan maayo jamiica alusuul o dhan baa ka hormanaysa buuri dayib waa runtii sunadaysan aqoonin saasa ugu wacan wa minhum man yaquul bal huwa kufun lahu waa u dhigmaa waa u dhiga axnaaf wey shukhrku ku qaranhayo wakadalika annisaacu fii qatli اlxuri biاlcabdi sidoo kale waxaa lagu murmay haddii ruux xor ah uu dilo muxuu aha addoon muslim uu dilo ma loo qisaasahayaa waraajixu nacam waa loo qisaasi oo maxaa jira shaaficiya meesha lagu gaay shaaficiya warkan qabta shaafici waxay qabaan haddaad adoo xor ah xura aad disho muxuu ahay addoon lagu qisaasi maayo laakin diya waajibi man qatala cabdahu qatalnaahu man jadaca cabdahu jadacnaha meel geeyaa layidhi waa kalaamun kharaja cala altahdiidi wاzajri wاlwaciid bay idhahdeen waa yahay aayadda meel ka maraa layidhi wakatabna calayhim fiiha ana الnafsa bالnafs waxay dhahen waxaa layihi alcabdu biاlcabd wاlcabdu biاlcabd alxuru biاlxur waxaa li masaasaa shaafici waa yahay alunhaa bilunhaa baa la yidhi nin raga hadduu haweeney dilay aan loo qisaasin en en bay noqon tahay midda labaad waxaa la yidhi waa yahay almuminatu takaafa u dimaa meelgeya addoonku soo mumin ma xadiid ka jawaaba qararaf shaafici waa ku fashilanta mashruuca asaga in dadkii isu dhigmahayey ama laisu dilahayey la tiriyey oo nooc meel anwac la sheegay laga qaadan mahayo in ruuxa muslimka xorka ah hadduu addoonta muslimka dilay sida aan looga qadanin walunha bilunha maxay uga qadan weydeen waxaana sugan oo ijmaaca in loo dilahay ruuxi muxuu haweeney dila hadday gabadh ku disho waa laguu dili hadda adagu dishana waa lagu qisaasi ayadoon takaafu usan jirin min xaysu e xagga magta iyo muxua meelo badan ba aysan rag iyo dhadhig isu dhigmin iska ilaaliya meesha masala dimaa wey masalatu dimaa كل من aamana biاllahi wa saara min ahli اqiblati yukaafi'u hayrahu المسلمين almuslimiin cabdan ذكرا dakaran unha isku mid weeye sagiiran wa kabiiran wiil yaroo muyuqo xalay dhashay haddaad ku joogsato kas ugu istaag bartaa kaga istaago naf baxo adoo weyn baa lagu dili lama dheefsaninba adoo ummadda anfacayoo amiirka muslimiinta iyo sheekhii iyo muftigii bilaadka ilmihii xalay dhashay aan weli xudunta hawsha maslatu dimaa weeye shaafici waa ku khaldameen siday axnaafta hore ugu khaldameen walaa tuctabaru mukaafa'atu waa waxyaaba lagu bishay kamid tahay waxaa la yii mukaafa ma shardiba a ka warrama haddii ay muxuu ahaaye hal nin ay toban nin dilaan oo isla gowracaan kulligood mid gacan buu gooyey midna lug buu gooyey mid muxuu ahaayey garabkuu gooyey mid keliduu ka duleeliyey mid feedhuhu la baxay mid masagtu la kacay oo dhan baxay ruuxi axkumaa la yidhi ilaa warkaa marka lagu waxay yidhahdeen ninkii nabarkiisu u dhintay baan dhahaynaa waxaa nin walba meel hal isugu dhufta ka jawaaba keebuu u dhintay waaya soo saara marka waxay dhin waa looda dili hadda uma dhigmama hal naf baa toban naf loo dilhaya yani qawaacid aan soconaynin baa intii laga hor yani waxaan soconayn bay la yimaadeen kadibna waxa lagu sii daayey adila sayl saylu min aladila lagu sii daayey iyo muxuu ahay qawaacid markaasay ku jabeen mesha waa ku jaban yihiin saa darteed bacdu xufaadihim wa mujtahidiihim taraajac can الshaafici fi madhab min qowli shaafici fi masala waa ka laabtay ragga kalona ku biiray walaa tuctabaru lama shardiyo lama tixgeliyo almukaafa'atu sinaansho isu dhigaan fi lcadadi xagga tirada cinda jamaahiir اlculamaa ila shaaficiya <clears throat> mxuahay axnaafta iyo shaaficiyada qaybo ka mida ah shaaficyada jumhurta la socdaan hadda masladaani bal low qatala cadadun waaxidun cadadun waaxidan qutiluu bihi cafwan hal nin hadday kooxi dilaan waa loo dili kamaa qaala cumar radi allahu tacaala canhu low tamaala calayhi ahlu sancaa la aqadtuhum bihi adoon wiil yaroo nin dhalay bay haweenay iyo u tashadeen tuug ba u tashaday nin maqan ayaa reerka gurig wiilkiisu kaga tagay iyo islaantiisi islaantii baa mooryaan la xidhatay iyo tuug guugeldhaaf iyo zina ku dhacday kooxdii ka tumanaysay ayadii waxaa go-aan lagu gaaray wiilka haddaan la dilin oo adduunka la dhaafini in la faashirmi doono oo odaygu markuu yimaado wilkiisa horba bixin doonaa wiilki baa laisu qabtay ayadii iyo toddoba kale baa isu qabtay way qowracay wiilkii way ka gooyeen ceel sanco ku yaalay oo god aho meel goof ay ku kuraan ay ku xabaaleen wiilkii baa odaygii baa yimid wiilkii baa la raaday inuu maalin baxay ugu dambaysay oo uu aaday dugsigii iyo malcabadii aaday haye laga samr wilki hala raadiyo amiirkii degmada samca markaa xukumay baa doondoonay raadiyey ciidan baa la kala diray almihim waa lasoo helay godkii oo daqsi ku badbooday maa lasoo ogaaday oo nin musaafir iska socdaa yaa hawsha arkay marka la qabtay ragga dhan baa lasoo uroriyey ayadii iyo toddobadii baa la gawracay cumar baa la weydiiyey dila buui guli dagaalka rida qisaas wey maxaa yeele low tamaala calayhi ahlu sancaa ree iska badaa toddobadan aan dilay islaanta iska badaaya hadday ree sanco dhan iskugu tagaan wiilkaas oo keligood keligii ay labaatan iyo milyan muslimiin ay dilaan kulli waan layn lahaabo la aqadtuhum bihi waan u qisaasi wakadalika qaala caliy waa athar sugan weeye muwaطu maalik baynu ku marray isagoo saxiixa <clears throat> wakadalika qaala cali bin abi aalib sidoo kaasna saasuu yidhi fi ladiina shahiduu calaa rajulin bisariqa niman baa nin markhaati beenaad wuxuu yidhi hebel waa tuug annagaa arkayna isagoo nisaab min asariqa xaday faqadacu cali baa gooyey uma rajacuu can ishahaada ninkii markii gacanta laga kacay bay ku qosleen maxaan kuu sheegnay haddi war sidee been baan sheegayn waxa u xaday ma jiraan waan isku kacsanay marka inaan gacanta la kacayn rabnay faqaala wuxuu low aclamu anakum tacamadtum laqaطactukuma cali wuxuu haddaan ogaan lahaa inaad wuxuu markuu war been ah iyo waxaan jirin iyo waxaad ismoosiseen wax ku dhistaan baan filahayaa laakiin haddaad ogahay inaad kas waxan u samayseen gacmaha ina guri lahaa leanna barkood baa ta'wiil sheegtay barkood baa shuba sheegay ayib marka wuxuu meesha ka baxay camdigii baa ka baxay diyu marka ka qaaday kulligood diyu ku xukumay aharkaasna isaguna bukhaari baa tacliiqiyey wawasalahu lbayhaqi wakayruh وkذلika يqتل الذkر بالأنثى عnda الجamاهير كama qatla النaبي الرaجuل اليahuudiya bالmarأaةi qisاaصا khilaafka axnaaf baa qabta iyo shaaficiyo untada ka qaba say usuushooda u difaacaan ayb lakin khilaaf ضaciifa wey kama qatla النabiy الraجuل اليahuudiya bالmarأaةi qisاaصا sida uu nabiga u qisaasay gabadh yar oo ansaareed ninkii yahuudiga dilay والنوع الثاني nawca labaad ee qatligu alkhaطأ اladي yushbه الcamda waa shibه اlcamdi wixi loo yaqaano waa khada shabaha kaska shabaha iyo mxuah wala kaca qaala calayhi الsalaaةu wasalaam alaa ina fii qatli اlkhaطأi shibhi اlcamd dilka gafka ah ee camdiga shabaha huwa maa kaana bالsawti wاlcasaa waa wixii ul iyo shaabug ku yimaada nin baad shaabugto markaas kau yidhi shaabugna looma dhiman jirin hadda inta badan dadkaaba lagu jeedlaaba xududa lagu ofiyaa ul baad ku xawdisan oo naf baxay qalaf oraanba sakaraad bua maxaa waajibay fiihi miatu min alibl ina fii qatl miatunta markaas halkaas weeye saas kugu xidhan yihiin ina miata min alibili baa markaasi yaa fii qatli اkhaطأi bay isku noqonaysa miata min alibil baa fii qatli اkhaطأ shibh اlcamd wahuwa maa kaana bisawd wاlcasa tartiibku waa sidaas minhaa waxaa ka mid a boqolkaa geela ah arbacuuna khalifa afartan riman baa ka mid a fii buطuuniha awlaaduha afartan riman ayaa ka mid ah xadiidka saasuu sabaab ku yahay ayib saddex labaatanaad iyo afartan riman wey marka waa muqalla diyadu diya muqallada weeye meesha diyada khata ay tahay akhmaas ay tahay oo qurbaxyo ay soo gelahayaan labaatan iyo labaatan qurbac ama labaatan shan qurbac ay soo gelahayaan tan waxaa weeyaan waa hawl culus afartan riman iyo labaatan iyo labaatan iyo labaatan labaatan bintu bakhaar labaatan muxuu ahaay bintu labuuna iyo labaatan eh, xiqaaq ah ayb marna waa la gooya khilaaf badan baa ka yael adugu marka geelu akhmaas iyo arbacba waa loo qaybiya fa wuxuu ku magacaabay shiba alcamd camdi mid shabaha liannahu maxaa ninka qaatilka qasada alcudwaana calayhi biاljinaaya wuxuu u qasday alcudwaana caleyh cala almaqtuul maqtuulka inuu ku xadgudbo biljina dhaawacan u geysto u qastay inaad ninkan garaacdo ood xawdiso od xanuujiso u qasday laakinahaa aaladii aad la weerar tagtay laa taqtulu haaliban inta badan wax ma disho faqad tacamada alcudwaana xadgudubka waa u qastay ruuxu walam yatacamad maa yaqtul wax haaliban wax dilan umuusan qastin wa hada laa qawada fiihi shibhu lcamdu qisaas ma iyo dil cinda aljumhuur kama dakara sal l slm laakiin mag baa waajiba ama cafwi baa jira wa hiya cala alqaatili ow calaa caaqilatihi garanay magta camdiga ah magta kaska ku timid tolma qaado keligii baa laga qaadahaya waa la qisaasan ama waa la cafiy ama mag baa lagu cafiyey haddii mag lagu cafiyo alqaatilu alcamd magtiisu tolsuqur kuma laha asagaa bixinaya wuxuu leeyahy dhan baa la xaraashi dharkiisii xoolihiisii gurihiisi dhan baa la iibinaya boqol halaad ay weydo waa la shaqaalayn beeraha lagu fali waa laga dhalinaya waa la meeroduugi tol koo biyaha tolka bixin mahayaan inay bixiyaanna ma banaano waxaa yimid shibhu camdiga waa ka wahal hiya cala alqaatili aw calaa caaqilatihi magta shibhu ka laasimta ma tolkaa bixin mise qaatilkan bay u taallaa fiihi nizaacun bayna alfuqahi fii madhabi axmeda wa hayrihi waraajixi in tan camdigana oo isagu iska bixinhayo shibulcamdigana isaga iska bixin wاnawcu ثaaliث alkhadأu اlmaxd waa gaf asagoo barax tiran wamaa yajri majraahu iyo wixii la halmaalay markaasi lo inuu khada maxdi a yahay midla an yakuuna yarmi sayda sidii matalan waar buu tooganayay aw hadafan ama taarget buu ku toog dhisanhayay fa bihi insaanan xabadii aaladii wuxuu ku dhuftay ruux bini aadama bikayri cilmi ogaan la'aan walaa qasta isagoon u qasdin fahada laysa fiihi qawadun qisaas ma laha wainamaa fiihi diyatu calaa caaqilati اlqaatil mag baa waajibta oo tolka ninka wax dila ku waajibta wa fiihi اlkafaaratu fii maalihi kafaara ka waajibta ninkan maalkiisa laga rabaa inuu ka bixiyo wa fii hada abwaab abwaabtan aan soo marray qisaasta iyo diyaadka iyo masaa'ilun kaiira macruufatun fii kutub ahlicilm tafaasiil badan baa jirta midkaa shubul camdiga asagu ma leehay kafaara mise ma laha masale khilaafiya wey waxaana xoog badan inuusan kafaaro lahayn tan laakiin ayado kafaar camdigu asagu sida raajixa kafaara ma laha annaga laakiin shaaficiya waan ilxaaqinaa kulli wixii dil oo dhan ba kafaaraan ka waajibinaa faslun wاlqisaasu fi اljiraaxi ayضa haabitun biاlkitaabi wasunna qisaasta dhaawacyaha lasu qisaasana haabitun fi lkitaabi wasunna naf la goy buu sheekhu ka soo hadlay xubnaha iyo adimaha la gurana sidoo kale bilkitaabi wالsunati wاlijmaci bisharطi اlmusaawaati fi اlsmi wاlmaxal wاlmawdic laakiin xaashada inay isu dhigmaan gacantaadu midigtaa lagu gooyi midigtaad goodsanayso lugta bidix baa lagula kacay ayadaad la kacaysa fa idaa qadaca yadahu lyumna gacanta midig ninka haddii la gooyo ama uu qaadicu gooyo min mifsalin meel xubin oo kala bax ah falahu ninkii la gooyey ee majnuuy calayhiga waxaa u bannaan an yaqطaca yadahu kadalika mifsalku waxaa lagu qaydahayaa waagi hor wixii suuragalahaasas ahaa oo fuqadu waxay qabeen in meel cumaan cum oo kala bax ah ama halkaas oo kala ah ama garabka oo kale ah ama lowga iyo anqa kale unbaa wax laga qisaasan karaa laakiin laf weyn haddee qisaas ma geli karti see lafta marka la jebiyo qac laga siiyo inay kor u laga yaba si dheero falliiqanto waagi hore laakiin hadda minshaar baa taalla minshaar meel aan wax laga qisaasan karin maanta ma jiro ninka iska le aharu taqniya alxadiida aharu taqniya alxadiida fi eh, lkhilaaf alfiqi wuxuu leeyahay hadda casrigaan maraynaaye waxaa suuragala meel kasta laga qisaasto nin baf meesha xabad kugu dhuftay intaa dhudhunka hooseo dhan bu kula kacay bartanka dhudhunka anqawga e, bartamihiisa ah qasas ma gashay dhaan fuqaadu haddaba laakiin inti lagu geeyo bal waa abreshimhaya inti la dilaaco hilibka xaggi xagga looga waxeeyo kow waa lagu goosanay maca salaama waana lagu dhig joojin wax dhibana ma dhacahayo oo waxay ka baqi jireen in xanuunku uu saraayeeyo oon meeshaa mumaasala ka tinaan weydo dhibkii lagu geysta ka badan aada geysato ama dhibkii lagu geysta ka yar aada geysato musaawaadkii iyo mukaafa'adii iyo cadligii baan la qiyaasi karin bay leeyihiin wix xubin aan ahayn iyo mifsal laakiin hadda cadliga waa la helay way bannaan tahay waidaa qalaca sinahu falahu an yaqlaca sinah waidaa shuj iliga haddii lagaa rid iligaad fujsanaysa feer baa kugu dhacay iligii baa ku duulay dhakhtar baad geysanaysaa adna biisaad ku qabsanaysaa jafkaad soo dhufanaysa maca salama lagu kala teg adoo abdullah hasna abdullah hasna waa genay adna genay baata maca salaama wa idaa shuja fii ra'si madaxa haddii laga daqdo aw weji ama fa awdaxa alcadma nabarkuu lafta caddeeyo falaw waxaa u bannaan an yashujahu kadalika inuu asnaga dakraa u bannaan adna waa see u dakri ma bug baad ka siin qac ka in laftu gudaha jabta laga yaaba waad xaquuqinaysaa waxaa lagu keeni muxuu ahaayey midi ama bir kuusanoo marka xanaf leh hidibkaad xoqaysaa marka qarraf qarraf ilaa laftu soo baxdaad wadaysa waad xoqan waad xaquuq markay laftu dharaar noqotaad daynaysa a nafsa shay ayb fa amaa idaa lam yumkin ilmusaawatu hadday laakiin suurogeli wixii in lasu dhigo ilan maxaa loo xuquuqi intaad xanuunsatay baa inuu xanuunsan ninku ila nabarka markuu kugu dhacay laf caddayntu xanuun iyo jug iyo rabaad baa ka sokeeya jugteedaan kugu dhufan lahay waxaan ka baqaynaa in laftu gudaha ay sii dallacdo oy maskax wax noqoto kow laakiin waxaan samaynaynaa waan xaquuqanaynaa hadday suuragal weyey in labadii jiraaxo la simo midla an yagsaya lahu cadman baatinan si laf hoosuu kaa jabiyey feedhahoo kale feedhaha ku jabay laf hoosoo baain ah aw shajahu ama wuu dakray dunaal mawdixati cadaysa wax ka sokaysa dakarka kugu dhufta waa laf waa dakaran weli lafta aan soo bixin hilibka kor o dhan baa ku kacay intaasoo dilaac baa ku gaadhay hilibkii baa dilacay lakin laftu lama muuqato falaa yusracu اlqisaasu hada calى madhabihim waijtihaadihim wa fii waqtihim wa zamanihim hadda saxiix feeraha lagu jabiyey waa tabsan kartaa combyuterka laguu saaray waa laguu seexin dhush baad ka siid oo dhush dhush kadibna waa kaa soo meel aan maanta qisaas ka suura karin ma ay jirto curfigu ruu sheekh ka hadlaya raxmat ullahi tacala caleyh wax xadiida ama aayada ama ijmaaca muslimiina ou yidhi meelaha noocana qisaas ma gasha ma jire waa curfigoodii waaqicoodii iyo inay ku daleen cadaalada iyo sanaanshahan bay oga jeedeen hadda haddii la helay in qisaasi meesha laga fulin karo labaha baatinka ah iyo muxuu ahaay meeshaan xubinkaba ahayn iyo mafsalka ahayn qisaas laga fulin karo min duuni tacaddin ay suuro gasho waa waaqacda aynu marayna waa banaan tahay wey iyadoo sidaata weli tuulooyinka wadaadaha jooga iyo reemiyiga iyo dhakhtar ma haystaan hadee meel wax ku xuquuqaan madhabkana iska marhayaan hore bal tajibu waxaa waajiba addiyat اlmaxduuda iyo di muqadara aw ilarsu ama xukuma waajibi xukuma wix lo odhan jiray diya muqadara wuxuu sharcigu dejiye wey arshiguna wixii xukumo lo odhan jiray waxaa wey ay ku ijtaadeen culammadu ay ay xukumaan eh, cadlaan cadlaan baa xukumahaya wahwa maa jaa can nabiyi waasxaabihi diyada muqadarada ana waa waxaa nabi maxamed ka yimid iyo saxaabadiisi saxabaduna waa ka yimid arshiga ka yimid arshiga iyo xukuumaadka saxaabaa jideeyey diyada muqadara nabigaa jideeyey saasuu sheeku iskugu cadfaya fa kullu cudwin xubin kasta aw manfaca ama dheef kastoo insaanku uu leeyahay laysa fi fi linsaani fiihi ilaa waaxidun qaacidu ku siinhaya magti qaababkeedibu sheeku kuu sharxaya sheekh wuxuu ku yidhi xubin kasta ama dheef kastoo ruuxa aadamaha ku taalla oo markaa iyada lafijirka keligeed ay kaga taalo hal xunin way keligii ama waa hal dheef fa fiihi diyatun kaamila ka lisaani maalan carabka oo kale carab labaad ma lihid ruf baa lagu siiyey waxaan leenahay boqol halaad baa waajibaysa waa markii asaga la gooyey cudub wey bud baa kugu dhacay bartaa qadaadka madax kaaga dhacay carabkii asagoo jooga oo quruxsan oo shaqaynhaya baa hadalkii tagay xuruftii uusan ku dhahadlaynin hadalkii baa kaa tagay manfaca tagtay manfacatu takalum baa tegey walkhitaab diya kaamila waajibayso ilaa cudur manfacadu laba kala baabooy xubinku mar waa gooni marna manfaca ku rakima dheef buu leey waxtar buu leey waxtarkiisi walanfi sankoo kale sanka asaguna waa sidoo kale diya kaamila waajibi halkaas baa lagaa gooyey sanka laga hadlay waa intan carjowda ah lafta ma aha sanka laga hadlahayo waa intan carjowda ah ee jilecsan haddii gebigeedba lagu gooyo laftan koore hadduu wax ku dhaco ee qasabatu lanfil la yidhaahdo iyadoo waa xukuumo diya muqadara ma laha laakiin midda ay qisaastu ka suura gasho ama magta laga waajibin mia min alibil waa intan jilicsan wey dad baa kale u qaatay sanko dhan ma ah wadakari iyo xubinka taranka illa waa hal xubin keligii moogta sanku waa hal xab hal midho wey dakarkuna waa sidoo kale haddii qayb ka la gooyo maxaan leenahay gumudka kaad shaqaysato ood ku dhasho ku taranto waa alqiyaasi maxaa tegey ma kala bar baa tegey konton halaad ma ulu baa tegey soddon iyo saddex halaad iyo hal dolaalkeed rubuc baa tegey labaatan shanaad baan ku xukumayna bur baa kugu dhacay dhabar kaaga dhacay asagoo sidiisa u taagan buu shaqadii gabay maxaan leenahay boqol halaad baa waajila baa tagtay manfacadii baa tagtay wاlkalaami wاlcaqli hadalkii iyo caqliga sidoo kale ninbaa madaxa bu lagu dhuftay dareenkii baa ka tegay iyo garashadii iyo xusuustii iyo caqliga o dhan baa tegey majnuun buu noqday ama ruux doqonuu noqday boqol halaad wa kullu maa fi linsaani minhu inaani fa fiihi maddiya hadday suuro gasha qisaasna ha hadday waa la qisaasan karaa hadday dhakhaatiirtu sheegaan meel haddii la taabto ruuxu ka tegaya garashada ay ka tegayso waa lagu soo qaban adna meesha juq lagaa seed bes san adduunka oga baxay adna ad oga baxay wa kullu maa fi linsa wixii marka hal xubin ah ee marka la gooyo ama nacfigiisa uu tagay diya kaamila laba xubin wixii ku yaalla وكل mا في الإنسان minه اثناaن ففيهma الdyة wixii laba qaybood ah ee jid kale ku yaala kiiba konton ba ka waajibi wa fي أxadiهima نiصفha نiصف diy kalcaynayni وanadarihima sida indhaha iyo aragooda ishaani waa konton tanna waa konton mid oga haddii la bixiyo waxaan leeay konton baa waajibi ama qisaas ayb haddii ayado intii halkaa wax kaaga dhaco aad beesho iyadoo iska quruxsan oo iska cad ay banaanka talo siday u shaqaynaysa dam ah maxaan konton baa waajiba wey hadday wada dhacaan ama wada tagaanna boqol halaad iyo araggoodiiba wludunayni wsamci wlyadayni wrijlayn labada logood labada gacmood labada dhagood samcigu laba dhagood baa loo jeedaa <clears throat> iyo wludunaan samcigu matalan dhegta maqalkeedii baa tagay tanna way shaqaynaysa waa konton hadduu wada tagana de waa boqol wey ad ka leedahay fa fii axadiha hulu diyati ka afwan kajaanibay alanfi waalxaa'ili baynahuma wixii aan saddex xubin ka leedahay asagu waxaa ka waajiba diya kaamila ah haddii saddexda lawada gooyo haddii mid ka mida la gooyo ama lagu xadgudbana waxaa waajibta tulu sida matalan sanka labadiisa daraf sanku waa saddex qaybood waa baalkan iyo kan iyo dhex taal la yidhahdaa intan soo horaysa lodloodaa la yidhahdaa idan intan dhexda ah haddii lagu xaabiyo oo sankiioo ballaaran uu soo baxo waxaan leenahay intaa dhex soddon iyo saddex baa ka waajibaysa dhankana soddon iyo saddex iyo hal dolaalkeed dhankana soddon iyo saddex hal dolaalkeed baa ka waajibi haddii xuf la wada siiyana maxaad tirahdeen diya kaamila iyo walxaa'ili baynahuma inta udha udhaxaysa wamaa fiihi minhu arbaca shirkaada wixii afar xubin aad ka leedahay fa fii axadihaa rubcu diyati kalajfaan arbaca waa laguu sharxay hadi afar xubnood baad ka leedahay indhaho kale daboolka isha baalkan kore hoose iyo ka kore afar wey mid ka mida ah lagula kacay labaatan shan halaad afarta waa la xuub banaanka yaalla oo mulug muluglaynhayaa soo baxay boqol halaad ayib sheekh wuxu ui wamaa fiihi akharu min dalika kalasaabic اlcasharati wa fi kul asbucin cushru diya xubanka jirkaada wixii ku yaalla markaasi wax ka badan intaas ilan sheekhu halba ka bilaabay labo saddex afar buu soo gaadhsiiyey wamaa fiihi fi ljasadi akaru min dalika alasaabic alcashar toban farood baa kugu yaalla oo gacmaha ah iyo kuwa lugaha ah fa fii kulli usbucin cushru diya far kasta waxaa waajibahaya magtaada cushurkeeda magtaada meeqaheed boqol bay ahayd idan maxaa u cushura magtoo toban laga dhigay toban isleg maxaa cushur ah toban meelood meel weeye oo toban far kasta maxaan leenahay toban habar baa ka waajibaysa suulka iyo fariidadu waa isku mid fardhaxadu iyo faadadu iyo farmuugsatadu waa isku mid ilaana moogtay eh, suurgomash iyo eh, iyo farmurugsato iyo fardhaxo iyo faadumo iyo faryalan odhan jiray ayagoon waa yaqaanaa hade waa waa ibhaam iyo muxuu ahaaye sabaaba iyo wusta iyo binsar iyo khansar wey isku mid wey gawska dhardhaarka gadaasha yaalla iyo dhoosha waa isku xugum waa min shan halaad wey foloshan quruxsan ee lagu muusoodo iyo midka xagga aadam iskaga fadhiya asagoo wixii loo soo tuuran sugahaya inuu reeqo keliya waa isku baab suulka iyo fariiga waa isku xukun la kala qaadi maayo ninka caaqilka iyo doqonka waa isku mag wa fii kulli sinin ila kasta waxaa ka waajibay nisfu cushri diya diyada cushurkeeda niski oo shan halaad ah wa idaa shaja ra'sahu hadduu madaxa ka dakro aw wajahahu xataa dahara alcadmu ilaa laftu muuqato wa wadaxa uuna caddaado fa fiihi nisfu cushri diya magtaada cushurkeeda cushurkaa niski oo shan halaad ah muudixal cadayso laftu daraar noqoto shan had baa waajibaysa haddii nabarku uu kugu fogaado laakiin laftu wali aan soo bixin afar halaad saddex halaad baa la xukumi waa la qadari nabarku intuu u jiro lafta baa laga goynhayaa muxuu u jiraa shan meelood afar buu ku dhawaaday nabar lafti baa dhow afar halaad baan xukumaynaa hasha kale lafta wali gaarin baan leena wain kaanat ishajatu duuna dalika dhaawacu iyo daharku hadduu ka sokeeyo meesha ayada ah mila an tabduca tabduca alaxma matalan in hilibka dilaaciso albaadica waa nooc ka mid a shijaajka iyo dakrada ka mid a hilib hilibka dillaacinaysa laakiin lafta gaari mayso baadica la yihahdaa fa shijaajka iyo dakarkaasi yuqawamu fa inahu walashani yuqawamu waxaa la qiimayn almajruuxu kii la dhaawacay kaanahu cabdun wahuwa saliim diyaa la qadari iyo xukumiya arshi see loo qadari waxaa laleeyahy ninkaani dhaawaca gaadhay bal ka soo qada inuu addoon yahay isagoo addoon oo nabad qaba haddii sayladii suuqa la geeyo muxuu geli lahaa wuxuu geeyahaa matalan boqol kun asagoo dhaawacan uu ku yaallo oo bogsaday haddii suuqa la geey muxuu geyi lahaa sagaashan kun maxaa go'day toban kun toban kun baa diya kuu noqon oo nabarka gaaray laga goynhaya uma yuqawam waa la qiimayn wa huwa majruux qad indamala uu bogsaday jurxu dhaawaciisi famaa naqasat qiimatuhu ucطiya aljinaayata min diyatihi idan diyadada cushurkeeda baa laga bixinayaa waxaa iska dhila qiimahada maxaa iska dhimay cushur diyadaada meeqay ahayd contan matalan ama boqol cushurkeeda baa lagu siin wixii qiimahaadu iska dhima lagu siin maayo ee waan ku sargoosanaynaa waxaan leenahay markaan boqol kun baad gelaysa haddii lagu dhaawacayna waxaad gashay sagaashan kun qiimihii maxaa iska dhimay toban kun tobanka maxay ahayd waa cushurkii qiimahaadii waxaan leenahay maxaa diyo ku ahaa haddaad haweeney ay ahayd haweeney maxay diyadu ahayd konton konton maxaa cushuraan leenahay shan bay noqonaya dhaawacu nin rabo weeye maxaa u cushura diyadiisa toban oo kaas ah famaa naqasat qiimatahu ama qiimatu qiimadu waxay iska dhinto ucطiya aljinaayata min yadihi ucطiya aljinaayatu min yadihi dhaawaca loo geystay magtiisa laga siinhaya qiimatu اlcushri baa loo bedelaya diyat lcushri baa lagu siinhaya cusru diya lagu siin ayb sidaas wey waama alqisaas ha inoo joogo hada bilahi towfiiq bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd qaala alimaam raximah allahu tacaala waama alqisaasu fi darbi biyadihi aw bicasaahu aw sawtihi midla an yaldimahu aw yalkumahu aw yadribahu bicasan qisaastii qaybaheedii xakowgeyntayd buu sheekhu soo sheegay iyo wixii ka waajibhayay oo khulaaso ah wa ama alqisaasu fi darbi biyadi in layska qisaasto layska goosto garaaca gacan lagugu dhuftay nabaraha gacanta sida feerhka oo kale wixii lamid ah, ama dhurbaaxa iyo aw bicasaama ushii uu kugu dhuftay aw sawdi ama shaabowgiisi iyo karbaashkiisii midla an yaltumahu matalan inuu dharbaaxo kale aw yalkumaha ama uu feedho oo markaa tomtoma ku dhufto aw yadribahu bicasama ulbu ku dhuftay matalan wa naxwu dalika wixii lamid a ah, faqad qaala taa'ifatu min alculamaai koox culammada ka mida ah waxay yidhahdeen laa qisaasa fiihi midka noocaasoo kale a qisaas ma laha maxaa yeelay waa licadami almusaawaati waalmukaafa'a dadku isku awoodna ma aha isku dhurbaaxana maaha isku ulla ma aha marka inta la kala goosanayo ayaan la qiyaasi karin saasay u diideen bal fiihi tacsiirun tacsiir baa ah bimacnaa waa la ganaaxi ninkii laakimkii ama laatimkii ama ninkii daaribkaa baa la ganaaxi oo muraan waa la yar ciqaabahayaa liannahu laa yumkinu suuragal maha almusaawaatu fiihi noocaani asaga in lagu sinaado oo laysla ekaysto waxyeelada baan suuro gelaynin waana sida imaamu shaafici uu qaba raxmat ullaahi tacaala calayhi waana madhaba maalikin wa abi xaniifata walmuta-akhiriina min asxaabi axmed marka shaaficiyada iyo maalikiyada axnaafta iyo bacdu muta-akhiri alxanaabila madhabkaasay ku tageen wa qaala aakharuuna culummo kale waxay yidhaahdeen bal fiihi lqisaas qisaas baa ka waajibi waa bannaantaha in laisqisaasto wa hada madhabkan dambena huwa alma'huuru ka laga soo guurshay weeye can alkhulafaa'i araashidiina wahayrihim min asaxaabati waataabiciin waad arkaysaa hadda marka jumhuurtii oo khilaafay madhabu saxaaba wataabiciin waa maxay ana alqisaasa mashruucun qisaastu waa la jideeyaa fii dalika darbiga bilyad aw bilcasa aw bisawt iyo wixii lamidka aba wahwa <clears throat> nasu axmed wagayrihi min alculamaa waa naski axmed weeye nasu axmeda waayruhu wagayrihi weeye min alfuqahaai fuqada kale oo aan mujtahidiinta madaahibta aan lahayne goonida ah nusuustay caddeeyeen baa sida ah wabidalika jaaat sunnatu rasuulillahi wahuwa sawaabu sheekh sidaasayna sunnada nabi maxamed ku timid iyadaana sawaab ah bal nabiga ayaa salawaatu wasalaamu calayhi qisaasta noocaasa sameeyey saxaabi baa yidhi nabi alla aan kaa qisaasto waayahay nabiga asagoo cidan simhaya ul buku ku markaasuu yar dhibsaday saxaabigu yidhi nabi allo waad dhaawacdii geysatay inaan kaa goostaan rabaa nabigu bagu u baneeyey ku dhufa buu gooso markaas isku duubay oo yidhi nabi allo kaa goosan mahayo waxaan rabay meesha waad aragtaa dagaal baa socda xaal wuxuu noqona war looma hayo waxaan rabay buu ihi jirkayga axadka u dambeeya uu taabtaan inaad noqoto baan doonahaya bu marka way jirta abubakar baa sameeyey oo cumar baa sameeyey cumar markuu ruuxa qaar dadka qaarkii ama gacan kaga dhacdo ama iga gooso odhan jiray abubakar sidoo kale asna waa qabay madhabu saxaaba weeye ayib wax kastoo waxyeelo kastood geysato inay qisaas iyo goosasho ay suurogeli karto waa madhabka ay saxaabadu ku tageen taabiciintu aathaar badan baana ku sugan <clears throat> wa qaala abu firaas wuxuu yidhi abu firaas khataba cumar khataab radi allahu tacaala canhu baa khudbeeyey fadakara xadiian buu sheegay xadiis dheer oo khudbo ahayd ayuu soo tabiyey qaala fiihi cumar uu ku yidhi alaa wa inii wallaahi anugu allahan ku dhaartay maa ursilu ma diro cumaali aniga shaqaalahaygii mas-uuliintaydii qolyaha wakiiladayda ah ilaykum xaggiinna muslimiinay liyadribuu abshaarakum gankiinna inay garaacaan oo jidhka idinka garaacaan oo idin dilaan walaa liya'khuduu amwaalakum xoolihiina inay qaataan uma soo dirin walaakin ursiluhum aw arsiluhum waxaan usoo dirahaya ilaykum idinka xaggiinna liyucallimuukum diinakum wa sunnata nabiyikum inay diinkiina idan baraan iyo sunnada nebi maxamed faman fucila bihi ninku lagu sameeyo siwaa daalika intaan waxaan ka ahayn macalinimo iyo waano iyo ka warqab baa loo soo diraa laakiin niman xoola goosio hanti goosada looguma talagelin ninkii intaa waxaan ka hayn lagu sameeyo falyarfachu ilaya ha iisoo gudbiyo aniga khaliifka ah fa waladii nafsii biyadihi idan la uqisannahu waan u qisaasi buui minhu xaggiisa waan oga goyn waan oga goynhayaa buui waaligii iyo gobornatoorihii iyo amiirkii ku xadgudba ruux muslim muslima ah oo dhib u geysta waan oga qisaasahaya fawasaba camr bnu caas baa booday oo markaa dawulaada ku jiray fa qaala wuxu uhi yaa amiira almu'miniin in kaana rajulu min almuslimiina calaa raciyati calaa raciyatin haddii nin muslimiinta ka mid oo uu raciyo iyo qolyo koox uu mas-uul ka yahay oo fa addaba markaa uxoogu xawdiyo edbiyo raciyatahu a inaka lamuqasih lamuqisahu maad ka qisaasanaysaaba minhu min araaci waalmas-uul yacni ma ninkii yar loo geystay la edbiyey bad amiirka oga qisaasa ah, cumaro waa side qaala cumar wuxuu ihi inii wladii waladii nafsi muxamadin biyadi haabuu ihi allaha nafta muxamed gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay idan la uqisanahu ama la uqisanahu minhu waan oga qisaasi bimacnaa waan qawad baan ku samayn way ka goosa halkaan u istaajin ul baan u dhiibi ku dhufa inta kugu dhuftaan leh inii anugu la uqisuhu minhu waan oga geyn buri waqad ra'aytu rasuulallaahi yuqisu min nafsii nabiga alle oo naftiisa ka qisaasahay oo naftiisa wuxuu geysta ka goynhaya ba indhaha saaraabi idinkoo sakaraada warkiin joojiya buuhi alaa laa tadribu lmuslimiina muslimiinta ha garaacina mas-uuliinta ayuu la hadlayaa qolyaha wulaada iyo gobarnatoorayaasha fatudiluuhu marka aad dulaysataan muslimiinta hadaad garaacdaan way nuglaanayaan dulligay hadda qaadanhayaan ninka haddii la jilciyo oo la garaaco o la dhibo waaga dambena wuxuu iska noqonayaa wax kastaba qaata khudlaanka iyo dulligaba qaata walaa tamnacuuhum xuquuqahum xuquuqdooda ha u diidina oo fa tukafiruhu marka aad gaalaysaan gaalnimay ku dhici ruuxa marka la cadaadiyo oo xaqiisi loo diido tan diinba ma intuu dhuuboodi karaa marka gaalnimana sabab ha ugu noqonina rawaahu axmed baa soo saaray iyo keyrkiiba bisanadin xasan wasaxahu alxaakim wa sheekh axmed shaakir iyo eyru xadiis saxiixa ah weeye oo cumar ka sugana qiimo badan qayb marfuucana waa ku jirtay waqad ra-aytu rasul la sal slam yuqisu min nafsii baa marfuuca inta kan lahaa dee waa siyaaso aada u qiimo badan oo cumar ummadda u jeediyey waana xaqaa'iq weeye dadku haddii la garaaco oo la dulaysto dulligay qaadan hayaan haddii xuquuqdooda loo diidana diinta inay ka baxaan baaba halis ah wa haadaa hada idaa daraba almutawalli raciyatahu darban mubarixan hayra jaaizin marka la leeyahay waaligu ama ninka mas-uulka hadduu arday muxuu ahay shacabkiisa mid ka mida garaaco waa laga qisaasi waana laga goyn waa markuu ninka waaliga xadgudba wey idaa daraba almutawali markuu garaaco raciyatahu shacabkiisa iyo bulshada uu maamulo darban garaac mubarixan lafajabis ah ama ganka dilaacinaya hayra jaa aan bannaanayn fa ama darbu lmashruuc laakiin garaac asagu bannaan xoogo yaroo iska xawdinayo xoogo yar edbina falaa qisaasa fiihi bilijmaac wahwa waajibun kan dambe ee mashruuca ah ee xoogo xawdinta ah waa ama waajib aw mustaxab aw jaa-is ama waa mustaxab waa sunno ama waa shay bannaan oo ninka waaliga u bannaan marka farqi baa udhexeeya xadgudubka iyo garaaca xadgudubka ah ayuu imaamku ka hadlahaya cumarna diidan yahay waanagii fi lmuqadima kusoo maro cumar inuu odhan jiray nin allaale ninkii waaligiisi iyo amiirkiisa uu dulmiyo ha iisoo sheego falaa wilaayata lahu calayh dowladdu toosu hoos imanayaa gobonatooraha iyo guddoomiyaha ma hoostagaba dhaqan uu lahaabay ahayd marka cadligiisi bay ka mid ummadduna waagiisii waa israacday faslun waalqisaasu fi lacraadi mashruucun aydaa acraada iyo sharafta iyo nasabka wixii waxyeelle lagaaga geysa in laga qisaastana waa bannaan tahay wahwa muxuu ahaayey ana arajula idaa lacana rajula aw daca calayh alqisaasu fi lacraab yani sharaftaadi wax laga sheegay waa lagu caayay waa lagu jaa waa lagugu xadgudbay qisaas baa furan wahwa ana arajula idaa lacana rajula ninku hadduu ninkaa lacnado aw dacaa calayhi ama uu habaaro falahu waxaa u bannaan ninkii lagu xadgudbay an yafcala bihi inuu ku sameeyo daalika kadalika sidoo kale asna inuu ka goosto ayaa u bannaan wakadalika sidoo kale idaa shatama hadduu caya shatiimatan cay laa kadiba fiiha aysan been ku jirinna ayadna waxaa bannaan oo markaa dee iftiraa bay taa noqon waa xukum kale adna waad ka goosanaysaa waalcafwu afdal in layska cafiyana ka fiican qaala allahu tabaaraka wa tacaala wajazaau sayi'atin sayi'atu miluha xumaan waxaa u dhigma oo abaalkeedu u yahay xumaanka in lagu gudo bimacnaa min baabi almuqaabala walmushaakala weeye taada dambe xumaan ma ahe waa argoosi intiqaam weeye wاlmucaamalatu bاlmil cadlun faman cafaa waaslaxa faajruhu cala allah ninkii iska cafiya hawshana wanaajiya ajirkiisa alla xaggiisa u ahaanaya inahu laa yuxibu الظaalimiin waliman intasara bacda dulmih ninka aargoosta ee gargaarsada ee mxuu ahay hiishada inta la dulmiyey kadib fa ulaaika maa calayhi min sabiil qolyahaasi waxa mxuu ahay jid oo lagu leeyahay ma jire waa saxan yihiin waana gar leeyihiin haddii lagugu xadgudbay ood isdifaacdo haddii muxsin baa tahay inama sabiilu gartu iyo xujadu iyo way iyo dariiq waxaa lagu leeyahay cala aladiina yadlimuuna annaasa wayabquuna fi lardi bikayri alxaq xaqdarro iyo diindaro nimanka adduunka la meerahaya ama ummadda dulminaya kuwaasaa in maxaa laga goosto ama lagu xadgudba ay mudan tahay ay mudan buy kuwaasaa mudan laakiin ninka asagu intii lagu xadgudbo kadib aargoostay xaggan aan waxba ku darin wax dhiba ma laha wa qaala nabiyu sal ly slam almustabbaani labada maa qaalaha waxay is facala albaadi'i minhumaa kii bilaabay buu saaran yahay maa lam yactad hadduusan xadgudbin almadluumu kii la dulmiyey wayusamaa haada waxaa lagu magacaabaa alintisaar baa layihahdaa haddii laba nin ay caraatamaan ninkii bilaabayba wixii dembi ah oo dhan loo qorhaya waxaa anigu idhi iyo waxaad tidhiba aday ku saaran yihiin haddaan anugu aan xadgudbo on dhaafo xuduuddii waa masalo kale washatiimatu alatii laa kadiba fiiha alagu fasirahaya shatiimada qisaastu ay ka furan beenta aan lahayn mil abaar weeye mil اlإkhbaari canhu bima fiihi min alqabaaix xumaanaad adugu leedahay buu kugu sheegay oo uu kugu ogyahay adna marka waxaa banaan waxaad ku ogeed inaad ku sheegto hebel waa tuug waa khaain kanuu sameeya waa kuu qarsoonay adna xoogaad ka heshaad sii daynaysa marka waa shatiima laa kadiba fiiha oo markaa ayadna qisaas baa ka furan mil اlإkhbaari canhu inuu ka sheego kale uu ka tabiyo weeye bima fiihi min alqaba'ix wixii xumaani ninkan uu ka ogaa ama mxuu ahaye mxuu ahaye cambaar ahayd ama ceeb ay ku taallay buu sheegahayaa aw tasmiyati bilkelbi aw alximaari wa dalik ama ey baa tahay buu i iyo dameer baad tahay ama doofaar inagu baashaas inagu badane iyo wanaxwi dalik kelbigan waxay ku badan tahay mxuu ahaye carabaay ku badan tahay qolyaha carabaha ayb calaa wajhi lihaanati dulaysi qaabkiibuu u yidhi wuxuu kelbi iyo ximaar kuu leeyahay inuu ku liiduu rabaa oo ku yasahayaa oo ku quursanhaya taas marka iyadna qisaas baa ka furan fa amaa in iftaraa calayh ama hadduu ku been abuurto oo uu nabo <clears throat> inagoo doofaar iyo daanyeer baan ugu bal baa tahay waxaas laftu waa la isticmaala qolyahan reer shabeelladu way isticmaalaan aad bay hawsha ugu badantay fa amaa in iftaraa caleyh hadduu ku been abuurto oo waxaan jirin kaa sheego adou aan ceeb lahaynba waxaan <clears throat> jirinba ma dhoodheeyey adou waxaan jirin ka sheegi mayso haddi taas ma ogolo adna alaab kale umiisi mayso oon sal lahayn lam yaxila uma banaan lahu ninkii lagu xadgudbay an yaftariya calayhi inuu ku been abuurto asaguna walow kafarahu hadduu ku gaalaysiiyo gaal baa tahay bu kuuri waa kaafir hebel murtad buuri aw fasaqahu ama uu tafsiiqiyo bikayri xaqin xaqdarro si aan waxaan bannaanayn maba jiraba lam yaxila lahu an yukafirah inaad u takfirto kuma banaano sidii muxuu ahay ashaacirada man kafarna kafarnahu ma aha abu isxaaq lisfiraayani wuxuu hi annaga haddaan ashaaciro nahay dawaa'ifta iyo jamacaadka muslimiinta waan firinaynaa adda tamiya <laughs> soconaysa waay ninka aw yufasiqahu lam yaxila lahu an yukafirahu oo cadaaladiisii amaanadiisa ku tuuro ama uu ma banaano walow lacana abaah aabihii hadduu lacnado aabbaha buu aw qabiilatama tolka iyo qoyskaad ka dhalatay aw ahla baladihi ama meeshii aad ka timid gobolkii aad ka timid wa naxwa dalika iyo wixii lamid a lam yaxila ma banaano ninka ma banaan muslimka an yactadiya calaa ulaaika intaas inuu ku ninkan aabihii qoyskiisii ahlu beledkiisii muxuu ahaay reerkiisii geli maysa adugu goormo laakiin idaa lam yuciinuuhu calaa dulmihi shardi wey hadday marka hore uu ku gelhay aysan taageerin marka hore aabbaha uu lacnada ama tolka uu muxuu ahaayey uu muxuua hayay ama alu beledkaas hadday kaalmeeyeen waad ka goosan kartaaba marka iyada oo kaalmada waxaa mid a way u qosleen way u camirhayaan markuu galaba haa bay leeyihiin ya walow lacana abaahu aw qabiilatahu aw ahla baladihi wanaxwi dalika e eh? yaxilu lahu maya maya maya lam yaxila lahu baa saxaysa macnihii nuucana soconayaa ma ahe xageeda muxuu yidhahdaa halka dambe haddee intaa fa inahum lam yadlimuuhu waxay taageeraysaa inay nafynahyi laga dhigo bay taageeraysaa lam yaxila lahu an yactadiya calaa ulaaika idaa lam yuciinuuhu ala fa inahum lam yadlimuuhu lam yaxilay marka tacil u tahay idima qorra miya wadaadahan marka maxay haystaan hade waa ayuu ya ah. lam yaxila lahu baan ku daraa miya may lamta ka go-an lamta lamta in la geliya laazim wey ah, lamtu laazim wey lam yaxila lahu maban an yactadiya inuu ku xadgudbo calaa ulaaika kuwaas maxaa lagu xadgudbaynin fa inahum lam yadlimuuhu wey ayagu wax dulmay u geystaan ah, ninkan aabihii iyo qotolkii iyo qoyska waxba kumaysan yeelin ninkanaa ku dulmiyey adiga idaa goortay lam yuciinuuhu aysan ku kulmayn aysu kahaalmaynin daalimkii calaa dulmihi marka hadee waxa wey waa mubaash waa muciiniin wey muciinkii mubaashir isku xugun bay qaadan jireen qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilahi shuhada'a bilqist walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa walaa yajrimanakum yuusan idinku xambaarin baa layidhi shana'aanu qowmin ay buqdu qowmin wa cadaawatihim inaad qoos necabtiin ood luclooda aad nacdeen calaa an tacdilu inaydan garsoorin icdilu huwa aqrab litaqwa garsoora oo cadli oo ku dhaqma asagaa u dhow ilahay alla ka cabsiga gaalay aayadda khusaysa laga hadlahayo kufaartii waxaa leeyahay ku xadgudbina inay gaala yihiin awgeed cadliga ninka inaad ku jahaado oo xaqaada ka goosato waa mas'alo xadgudubkuna mas'alo wey haddiiba gaala ilahay saa ka yidhi muslimiin maxaad moodaa wey min ahli qibla wain kaanuu min mubtadica aw fasaqa fa kayfa yajuuzu lilmuslim haddaynu isgafaynaabay ila tahay miyaan kala tagna hadda haddaynu isgafaynaabay ila tahay walcilm bal iska iska dulqaata fakayfa yajuusu lilmuslimi ruuxu muslima sidee ugu bannaanaan buu sheekhu yidhi an yatacadaa inuu ku xadgudbo calaa muslimin ruux kastoo ruux kaloo muslima libuqdihi iyaahu nacaybun necab yahay buqdan jaa'isan aw hayra jaa'isin nacayb iyo cadho ruuxa inaad u qaaddo lagu ogol yahay baa jirtay midaan lagu ogolay oo haddii marka uu kugu xadgudbay ama uu daalim yahay ama uu faasiq yahay ama uu mubtadic yahay waad nacaysaa dhaqankiisa iyo xumaantiisa adaan marka haddii gaal la yidhi lagu xadgudbi mahayo muslim maxaad mooda wa jimaacu dalika wa daabitu dalik daabidka kuu ururinhaya alqisaasu fi lacraad buu sheekh u jeedaaye ana kula maa kaana min alkalaami fii cirdihi muxaraman lixaqihi maa lam yalxaqu min aladaa jaaza aliqtisaasu minhu milah ayb ana kula maa kaana min alkalaam wax kastoo hadal ah oo fii cirdihi ku saabsan sharaftaada iyo magacaada iyo meeqaankaada kaasoo muxaraman la xarimay lixaqii xaqi shaqsi loo xarimay maa lam yalxaqu min aladaa ma bima yalxaqu min adaa baa ku fiican meeshaas aniga maa lam yalxaqu baa yaa ii qoran bima yalxaqu min aladaa waxaa loo xarimay oo lixaqi loogu xarimay bimaa yalxaqu min aladaa wixii dhiba ama ceeba ninkaa soo gaadhaysa ayaa loo xarimay jaaza waxaa bannaan aliqtisaasu minhu ninka kugu xadgu inaad ka aargoosataa bannaan milahu wuxuu kuu geystoo kale aad ka goosato ka ducaayi calayhi matalan inaad habaartoo kale mila maa dacaa calayhi wuxuu kugu habaaray ama kugu caayay oo min lacnin lacnad ah iyo wakayrihi wa kal fi lkalaam iyo hadalka uu kugu ihaanaystay kelbi iyo ximaa iyo doofaar iyo daanyeer adna waad odhanaysaa wa ka idhaari masaawi'ihi in la muujiyo xuma ceebaha adag dhaleecooyinkada la muujiyo fii wejhi asagoo ka hortaagan wahuwa alhamzu baa la kaas aw fii makiibihi asagoo maqan ayuu ku cunaa adna wad cunaysa wahuwa alghiibatu intaasoo dhan marka way banaan tahay wey iftiraaganka waa kii sheekh ka soo reebay walaa yajuusu ma banaano alictidaau inuu ku xadgudbo caleyhi ruuxa kale muslimka ah ma banaano waad markaad qisaasanayso intuun ku gaabso intuu ku yidhi baad dhihi ayb walyaansa waxay wa yaqaan xataa waawe bay kuleeyihin waad caayo waa u diraaden xataa waawe bimacnaa intaas sheegtay adugu waa tahay wey way kugu soo celiyeen baashi bay kugu soo tuurahayaan inta aad dareereysay baa lagugu soo celin waa warka war fiican wey laakiin soomaaliya ma ogolo mar haddaad u bilowdo buug dhan buu la kala baxahaya ama mar haddaad cayb bilow soomaa fayl dhan oo meel ugu qoran buu kasii daynaya walaa yajuuzu اlictidaau calayhi bian yasuba akara mima yasubuhu intuu kacay in kaba inaad caydan ma banaano aw amase ashadda wax ka daraad ku cay mima sabahu tuug baa tayo yuu ku yidhi markaas tuug iyo khamri cab iyo zani iyo gaal bow adiga ade waxaad gudubtaa kamaa qaala nebi sal slm maa qaala waxay yidhaahdeen ay cay am caraatan ah facala albaadi'i minhuma maa lam yactadi lmadluum fa culima waxaa la ogaaday ana almukaafi'a ninka aaro goosanaya inta aad tiri in la kuu misahayay laa isma calayhi ila ida ctadaa dembi ma saaro inuu xadgudba mooyeen intaa waa maa kaana muxaraman lixaqi اlcabdi xaqa cabdiga daabitkiisu waxa waa waxaa masaalixda addoonka iyo sharaftiisa ku khuseeya ee uu xaq u leeyahay inuu ka tanaasulo maa kaana isqaaطuhu yarjicu ilى اlcabdi waa xaqu اlcabd ama xaq اllahi subxaanaه wa tacaala wa amruhu wa nahyuhu wey waana waxa aan ku dhacaynin ilaa bicafwi min allahi en biikhtiyaari اlcibaadi wاlkhalaa'iq aan shuqul ku lahayn ayib saasaa loo kala saaraa wa ama maa kaana min alkalaami muxaraman lixaq illah wixii hadala ama waxyo sheega ama durida ayaa ilaahay uu xarimay xaqiisana loo xarimay baxaysu meeloo yaxrumu walow lam yakun fiihi idaaun lah waxyaabaha lagu garta calaamadahu siinayaa astaamaha lagu garto xaq ilahay lagu garto waxaa ka mid a ah, xataa haddii adugu lagaashoodan dhibsanin sharcigaa amray in hawshaa loo istaago adoon dhibsanin oo hawsha ku dhibaynin baa ilahay wuxuu leeyahy hawshaa shaqaha laga qabto ninkaas bixayu yaxrumu uu xaaraam noqon hadalkii xaaraam noqonaya wax sheegi walow lam yakun fiihi iidaaun lah dhibitaan baysan ruuxan ugu jirin iyo kaxumaasho iyo dhaawac baysan ku jirin sharcigaa fasaxay hawshaa in la qabto kalkadibi calayhi bilqad mid baa ku qadfay zani baa tahay bu ku yidhi maadaan dhibsanin adugu adoon dhibsanin axnaaf waay daahir waxay qabaan in la oofin karo qadafku ma xaqullaahi baa mise waa xaqu nnaas waxaa loo bada inuu xaqu nnaas yahay wa in kaana haba ahaado inuu xaq ilahay ku hoos jiro laakiin waxaa aqlabku yahay xaqu nnaas adoo markaan dhibsanna caydaas iyo zinada lagugu sheegay iyo luuti baa tahay iyo khaniis baa tahay lagu yidhi damba kamada gelin gabar yaroo qaawano yaa tiraahdeer waxaad yeeli mara qaado belsagaaji war adigo khaniiska iga leexego tag adeer waa yahaye anay ii taallaayo waxaad yeeli bal maradaasi macmuu qaado wax dhiba umaada arag laakiin ilahay wuxuu le hawsha waa in wax laga qabto ayib lanna waa yarjicu ilaa xaq illah taasoo kale matala daahiriyada axnaafta maslada ay daahiriya wabay qabaan axnaabtuna a ah hawshaa taageera kalkadibi caleyh lagu been abuurto bilqadfi qadafku ha ku dhiba amuusan ku dhibin lakin waa xaaraan min xayu اasl ilaahay lixaq illahi baana loo xarimay waxa ka ratimahaya ee xad lqadfiga xaq unaas ha noqdo laakiin taxriimku waa lixaq illahi subxaanaه wa saa darteed baan la eegaynin ma ku dhiba hadalku mise kuma dhibin la eegi maayo min xayu taxriim oo waa xaaraan laba gooraba xadgudubku iyo iftaruhu ma banaano oo xagga taxriimku waa yatacalaq bixaqi illah laakiin waxa ka dhalanhaya ee xuduudda dalabkaaday ku xidhantahay adigu waxaad doonto iyo watakfiir in lagu gaalaysiiyo ta hebelo gaal baata ku dhahdo haddaysan ku dhibaynin laga qaama inay bannaan tahay hadalku sidiisuu xaaraamayn lixaq illahi subxaana wa tacaala iyo walfisqi wagayri dalika fa hada laa yajuuzu lmuqaabalatu mili kan qisaas ma gasho wixii lixaq illaahi loo xarimay muqaabala ma gasho qisaasna ma gasho weeye ayib laakin yucazaru calaa dalika waa lagu tacziiri ninkii hawshaas samey lagu tacziiraya bimansilati maa laysa fiihi qisaasu min aljawaarixi wuxuu la mid yahay waxyaabaha dhaawacyada aan qisaasta gelin waa inaga soo soo marray dhaawac iyo jawaarix iyo mxuu ahay jinaayaad aan qisaas gelin casrigan xaaligaa ah. inuusan jirin waynu soo sheegnay waqad ikhtalafa alculamaau hal yajuusu ma banaanyahi asulxu calaa dalika bimaal xadkaas xadgudubkaad igu samaysay in xoola aan kaa qaato ni waayo dii kale ilkan ku fadhiya hawshan waa bannaan tahay calaa qowlayni laba qowl baa meeshaasi ku sugan sida sababkana waxaa weeye maadaama nabigu idlaaqay falyataxallalhu lyowm inta aan meeshaasi aan xasanaadka la kala qaadanin oo nabigu idlaaqay inay banaan tahay wey laakiin taas waa inaysan keenin almucaawadatu bimaalin aw asulxu calaa maalin waa inaysan keenin muxuu aha tahatur iyo istikfaaf muxuu ahay fi lmuxaramaati walxuduud wa nadiiru haada kan waxaa shabaho la mid ah maa low maala bikayrihi fi lqatl nin baa nin dilay markaasuu tamhiil ku sameeyey wuu suuro bedelay misla an yuxriqahu dabuq uu gubay aw yaqطaca yadayhi wa rijlihi ama gacmuhu gooyey oo lagu gooyey intuu ku dilo haddana labada loodna kaa gooyey dhagahana kaa guray gacmahana gooyey fahal yufcalu bihi kamaa facala ma lagu samayn qaatilka markaynu qisaasanayno siduu yeela ma yeelaynaa aw amase laa qawada ila sayf mise